alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w slama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan clayna wاغfir lana wliwaalidiina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamiin xadiiska laba boqol iyo sagaaliyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo koob iyo siddeetane wa can cabdillaahi bni zamcata waxaynu ku jirnay baabkii baabulwasiyati binnisa dumarka in loo dardaarmaayo wa can cabdillaahi bni zamcata cabdullaahi bni zamca wuxuu ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim radia allaahu canhu annahu samica anabiya sala allahu alayh wasalam inuu nebiga maqlay yakhdubu xaaluu khudbadaynaya nebigu calayhi asalaatu wasalaam wadakara annaaqata nebigu wuxuu sheegay calayhi asalaatu wasalaam hashii markaa nebi saalix loo soo saaray ee mucjisada u ahayd aayadda caddaynaysa in nebinimadiisa u ahayd ayuu nebigu xusay oo sheegay naaqata saalix naaqata allah waaladii caqaraha wuxuu kaloo nebigu xusay oo sheegay waaladii kii buu sheegay caqaraha boqnagooyee hashaa dilay waa kii shaqiga ahaaye idin bacasa ashqaaha waa kii ugu shaqisanaa xadiiskaaba sheegaya faqaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi idin bacasa ashqaaha markuu soo baxsamay oo bixitaan aqbalay ashqaaha kii ugu shaqinimada badnaa bimacnaa waa la soo bixiyeyoo war hashaya inagaga qaybayaa la yidhi biyihii bay inaga laasanaysaayo markaa maalinteedii biyihii loogu tegi maayo lahaa shirbun walakum shirbu yowmin macluum iyaduna kalkeeday leedahayoo biyaheeda ay cabbaysaa idinkuna maalintiinna cabbaysaan iyaduna maalinteedii cabbaysa idinku iman maysa yaa ugu tegina marka mutaawacay sheegaysaa in bacasa inbacasa laha waxaa u soo baxay rajulun ninbaa u soo baxay ninkaasoo casiizun iyaga agtooda nin sharaf le ah oo adag cizada waxaa loo isticmaalaa mar adayga oo caza iyo cazu qawiya wasalub baa la yidhahdaa waa adkaaday washtadda marka casiizun nin waxaweye adag ah oo caarimun yacni shar badanoo wax fasahaadinaya waa mid shar badan oo wiil hoog ah oo markaa wax fasahaadiyo wax khariba maniicun fii rahti maniicun yacni xoog badan oo adaygiyo markaa waxawa diidma u saaxiiba wuxuu diidaa ay diidan yihiin aan loogu tegi karin oo la dhaafi karin maniicun yacni mid xoog badanoo yacni markaa adaygii iyo markaa diidma u saaxiiba fii rahtihi aan isaga marka waxaa loo tegi karin yacni markaa qoyskiisa ama qabiilkiisa gudihiisa cid markaa waxay u tegi kartaa ayna jirin aan lagu dhicin waxay yidhahdeen culammadu kaa waxaa la odhan jiray qudaar ibnu saalis baa la odhan jiray magaciisa saasay ku sheegeen xadiis saxiixaase looma hayo saas aawadee carabtu waxay ku mahmahaan ash'amu min qudaar ciddaasi waa ka shumiyo bele badan yahay qudaar buu ka shumiyo bele badan yahay waayo hashii u boqnogooyey ee u dilay sababteeda ayuu halaagga ku yimi uma dakara annisaa intaa dabadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarka ayuu sheegay oo xusay fa wacada fiihinna waa wacdiyey yacnii fiihinna ay fii sha'nihinna xaalkooda ayuu wax ka wacdiyey oo uu ka waaniyey faqaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam yacmidu axadukum yacmidu waa u qasdayaa waa doonayaa axadukum midkiin fayajlidu wuxuu garaacayaa imra'atahu haweenaydiisii ayuu garaacayaa jalda alcabdi addoonka sida loo garaaco kale ayuu u garaacayaa si axmaqnimo leh buu garaacaya falacallahu yudaajicuhaa waxaa laga yaabaa haddana inuu la jiifsado bimacnaa u galmoodaa loo jeedaa min aakhiri yowmihi maalintiisa dabayaaqadeeda riwaayadka qaarkood min aakhiri leylihi baa ku soo aroortay habeenkiisa dabayaaqadiisa riwaayadka qaarkoodna min aakhiri yowmihi bimacnaa waa laba shay oo kala tagan si naxariis darra in loo garaaco haddana waxa weeye isla maalinta lafteedii yacni istimtaac iyo raaxaysi laga doono waa laba gaabo aada u kala fog uma wacadahum inta dabadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam waa wacdiyey fii daxikihim wuxuu ka wacdiyey qosolkooda ay ku qoslayaan min adardati neefta qofka ka imanaysa xagga dambe ka imanaysa dhuusada marka ayuu ka wacdiyey inay ku qoslaan wa qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam lima yadxaku muxuu u qoslayaa waa maadii istifhaamiyada ahaydoo xarfu jar la geliyey lima ay liayi shayin maxay buu yadxaku u qoslayaa axadukum midkiin mima yafcalu ay min aladii yafcaluh waxa uu samaynaayo muxuu qofku ugu qoslayaa muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labaduba soo wariyey waalcaarimu caarimkuna bilcayni almuhmalati wuxuu ku sugan yahay caynkii aan dhibicda lahayn iyo waraa'i ra' ayuu ku sugan yahay ra'da maxaa loo odhan waaye ra'dii aan yaduna dhibicda lahayn waxaa loo odhan waaye dabdun bilxuruufi weeyi oo bilcayni marka la yidhaahdo dee bilkhayni iyo bilcayni isku sibay u qormayaan hadday dhibici ku dhacdo dee waxaa la moodayaa markaa inay tahay hayn laakiin waraa'i markii la yidhi oo waraa'i la cabbiray sida dhigaalka xuruf ahaan waraa'i u qormayso wazaayi lama mid ahaa oo ilayada yaba ugu dambaynaysa tanna marka hamza ugu dambaynaysa dee dhigaalkii bay ku kala tageen xurufta loo dhigaayey saas aawadeed waraa'i maadaama la yidhi looma baahno xaajo looma qabo almuhmalatiyada in la raaciyo waayo dee hamsadan ugu dambayse aan hiya iyo xagga dambe oollin ee ay hamsa taallo ayaa caddaynaysa waraa'i in ra'nimadii loo jeedo u inay ta iska tahay waa la garanaya shaygu haddii la garanayana garansiin uma baahna huwa shariiru waa kii sharka badnaaye almufsidu wax kharribaaye fasahaadinayey wa qowluhu hadalkiisa uu yidhi inbacasa uu yidhi qaama bisurcatin ay qaama bisurcatin waxaa loo jeedaa waa kacay oo bisurcatin degdega xaaluu ku dheehan yahay ayuu kacay si degdega ayuu kacay xadiidkan wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku sheegay saddex arrin oo kala duwan arrinka koowaad wuxuu ku saabsan yahay hashii nebi saalix loo soo saaray iyo kii boqnogooyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka warramay arrinkaana waa sheegay kaa soo baxayna inuu ahaa markaa waxaa mid shariir oo shar badan oo reerka markaa waxa weeye ugu tirada badan leh ugu adagna dee ka dhashay iyaga agtooda waa aan loo tegi karin inuu noocaas ahaa inuu noocaas u ahaa ayaa markaa laynoo tilmaamay keligiina ficil kama samayne dee qowmku waa ku raacsanaayeen fatacaataa facaqar mar ficilka isagaa loo tiirinayaa marna qowmkao dhan baa loo tiirinayaa facaqaruuha way boqnagooyeen maxaa marna isaga loogu tiirinayaa keligii marna qowmkao dhan loogu tiirinayaa waxay noqonaysaa ficilka isagu gacan ahaan isagaa fuliyey laakiin iyaguna waa kula socdeen oo raalli bay ku ahaayeen raalli ayay ku ahayn mutaawacada inbacasa ku suganna waaba ku faa'iidaynaysa halkaa waxaa laga qaadanaya alraadi waalfaacilu sawaa ka ficilka sameeyiya ka ka raallida ahi waa isku mid waxa xunka sameeya iyo ka ka raallida ahi waa isku mid wey shayga labada uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan dumarka ayuu sheegay shaanigoodana waxbuu ka wacdiyey in dumarkii loo turo loo naxariisto la ilaaliyo yacni inuu u dardaarmay markaa in la hagaajiyo waxaanu markaa dabeed markaa sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni markaa arrin yacni marka ayuu sheegay ku saabsan midkiinbaa marka haweenaydiisii wuxuu u garaacayaa si bilaa naxariisa sida addoonka loo garaaco kale ayuu garaacaya yani waxaa loo jeedaa garaac daran buu garaacaya aan tudhaale ku jirin haddana waxa weeye maalinta gelinkeedii dambe ama habeenka gelinkiisii dambe isla habeenkii ama isla maalintii ayuu doonayaa inuu ku raaxaysto marka dee siduu u garaacaye iyo yacni marka raaxaysigan dambe uu ku raaxaysanayaa waa laba shay oo kala fog marka yudaajicuhaana waxay kinaayo ka tahay jimaacii yujaamicuha marka garaaca in wax ka bannaan yihiin waa jirta xadiiska soo socda ayaa inoo sheegi doona laakiin mar walba maaha waa marka laga fursan waayo dawaabid buu leeyihi ya sida kamaalkiisa waxay tahay inaan markaa la garaacin yacni markaa weeyaan inaan la garaacin yacni markaa weeyaan laakiin rukhsa ayaa jirta waynu arki doonnaa wakhtiyada laga maarmi waayo iyaday wax ka horreeyaan in garaaca wax ka bannaan yihiin laakiin kollayba maxaa la diidayaa jald alcabdi in sida daran loo garaaco taas mar walba waa la diidaya shayga saddexaad oo nebigu sheegay waxay tahay calayhi salaatu wasalaam inuu markaa eh, tilmaamay yacni wax qofku uu samaynayo inuu ku qoslo inaynay ahayn oo haddii majlis iyadoo la joogo ruux markaa neefi ka soo baxsato yacni waxaa laga yaabaa in la qoslo taasi waxaweye munaasib ma aha dabeecad fiicanna ma aha in lagu qoslaa waxa weeye dabeecadda wanaagsani waa in markaa waxaweye takaaful la sameeyo oo waxaweeye sidii waxaan maqlin oo kale la yska dhigo oo waxaweeye yaa sanqari ka soo baxday iyo aan la isweydiin aan markaa waxa qofkii la eegin aan lagu qoslin yacni waxaweeye akhlaaqda wanaagsani saas weyn laakiin markaa waxa weeye qofkii in lagaga khajiliyo ma aha in lagaga khajiliyo eh, ma aha waxay iska dhigi jireen culammada qaarkood sidii qaar aan waxba maqlinba yacni taasoo kale iska dhigi jireen haddii taasi ay dhacdo waxa weeye waa iska dhegatiri jireen waa iska dhegatiri jireen waxay nin shiikhaa gabadhi u timi gabadh baa aal weydiinaysay su-aashii markay weydiinaysay baa marka waxa weeye ay markaa neeftu ka soo baxsatay markaasuu wuxuu iska dhigay inaanu waxba maqlayn markaasuu codka sare igu qaad maxaa tidhi markaasay waxay is tidhi dee waa kan marka waxaweye codkii loo dhaadheeraynayee sow waxba maqli maayo halkiibaa dee markaysaa khajilaadii wixiiba ka ba'een markuu iska dhigay sidii marka waxa mid dhegihiisu aad u culus yihiinoo wax weyn mooyaane wax kalaba aan maqlaynin xadiidka laba boqoliyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqoliyo labiyo siddeetan oo abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay waxau ihi sala allahu alayh wasalam laa yafrak mu'minu mu'minatan laa yafrak yaanu nicin mu'minun nin muumini mu'minatan gabarh mu'minada yaanu nicin oo nicitaan uu nacay yaanu uga tegin yani zawjuu guursaday gabadh buu guursaday gabadhii uu guursaday yaanu markaa waxa weeye nicin yacni markaa ha haysto reerkiisa in kariha minha khuluqan hadduu ka karaahiyaysto ku naco dabeecad radiya minha aakhar wuxuu markaa kaga raali noqonayaa dabeecad kale aw qaala ama wuxuu yidhi waa shakun min araawiye hayrahu radiya minha hayrahu wuxuu kaga raali noqonayaa dabeecaddaa midaan ahayn dabeecad kale ay leedahay oo wanaagsan bay kaga raali noqonayaan rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey wa qowluhu yafrak yafrak macnaheedu huwa bifatxi ilyaai waxay ku sugantahay ya'da kordhigeeda wa iskaanilfaayi iyo fa'da reebitaankeeda yafrak macnaahu macnihiisu yubqidu waa nacayaa weeye oo waa u cadhoonaya waa nacaya yuqaalu waxaa farikat ilmar'atu qofkii dumar ahayd baa nacday ee zawjaha ninkeedii oo dee intay nacday bay saa kaga tagto wa farikahaa waa nacay ninkii qofkii dumar ahayd zawjuhaa ninkeedii baa nacay bikasri araa'i maadigeedu waxay ku sugan tahay ficilka maadi ra'da hoos dhiggeeda yafrakuhaa bifatxiha mudaariceeduna ra'da kordhiggeeday ku sugan tahay waa baabu farixa weyi ay abqadahaa waa nacay baa looga jeedaa wallaahu aclam xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in maslaxada la ilaaliyo oo reerka dhisnaantiisa lagu dadaalo oo wax laga firsan waayey mooyaane wax kale aan reerka loo burburin dabeecad xun gabadhii inay leedahay oo uu ku karaahiyaystay ama markaa shay iina ay leedahay oo ceeb ah yaanu u nicino uga tegi ee sawjadiisa ha haysto ha dhaqdo ha ku sabro markaa waxa weeye ceebtaa ay leedahay isaga laftiisu markaa murya gacan maahee dee ceebo ay ugu sabrayso ka badan ceebtan baa laga yaabaa inuu leeyihi marka sidaas aawoodee qof waliba qofka kale inuu ku sabro oo maslaxada lagu dadaalo weeyaan waa inaanu qofku is odhan yacni zawjka ama zawjada aad markaa waxa weeye guursanaysaa ama ay isguursanaysaan yacni waa inuu noqdaa markaa midaan waxba ceebaba lahayn waxaa laga yaabaa mid intuu ceeb ku sii daayo in mid kale lagu itixaamo ka sii badan oo uu isku cilkaambiyoyse war tii hore maad iska haysati tii hore maad iska haysati ama waxaa laga yaabaa abaalmarin in looga dhigo tii marka waxa weeye yacni uu markaa isagu nacay ee laga yaabo wax uu isagu markaa dee cindigiisa yacni isleeyahay waxbaa ka dhiman yacni uu ku nacay oo kaga tegey waxaas inay xaqiiqo tahay iyo inaynay ahayn mid walba waa dhici karta waxaaba dhici karta tawahumkiisa inay tahay oo ceeb ba aanay waxaa dhici karta ceeb inay leedahay laakiin ceebtani wax yaroo yasiran inay tahay oo sahlan marka inuu ugu dulqaatay ahay hadhow waxaa dhici karta marka in lagu imtixaamo yacni waxa mid ka ceeb badan amaba markaysaga mid nacda oo iyadii marka waxa yani markaa soo tufto ay markaa siduu yani u nacay isagana marka waxawen ay taasi u nacdo yacni waxa weeye ay noqoto abaalmarin lagu abaalmarinayo taasina waa suuroobi karta marka de qofkii isu dhammo inaanu markaa noqon baa laga yaabaa saas aawadeed in laysu sabro laysu dulqaato oo wanaagga la eego oo markaa yacnii waxa uu ku wanaagsan yahay in la milicsado ninbaa wuxuu yidhi markaa qof dumaraan qabaa laakiin qofka dumari ma wanaagsana laakiin ubadkay dhalaysaa markaysaga dheeman bay dhalaysaa buuri ubad aad markaysaa u qiimo badan bay dhalaysaa laakiin sideeda yacni uma fiicna buuri dee inuu taadba ugu dulqaato soo maa yani maadaama uu qirayo marka ubadkay dhalayso wax la mid u jirin dheeman ay dhalayso waxay ahayd inuu ugu sabro ya inuu ugu sabro xadiiskuna wuxuu sheegay laa yafrak mu'minu mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha aakhara halkanoo keliyana maahe mawdic walba waa sidaas xataa waxa weeye yani marka dadka saaxiibbada iyo qaraabadu waa noocaas weyi ninbaa wuxuu yidhi markaa sidaan tolkay markaa maalinba nin u nacayey allaha kaasina waxaasuu leeyahay iga tuur baan wada nacay buuhi hadda tolkaa uu wada nacay waxaa laga yaabaa inuu e-, ceebo ka badan wuxuu ku nacay inuu isagu leeyahay ugu dulqaadanayaan isaguna wuxuu yidhi waa wada nacay gebigoodaba kaasina intaasuu leeyahy iga tuur kaasina ceebtaasuu leeyahy iga tuur markaasaan wada nacay bui wada tuuray bui markii dambe marka waatay yidhaahdaan tol wada qumman ruuxii doonaa tol la'aan buu mutaa ya tol la'aan ayuu markaa mutaa marka in laysu dulqaato laysu sabro oo wanaaggana la eego xaggan la arag iyo xagga kalena la eego yacni waxa weeye taas yada ayay aad iyo aad bay muhim u tahay aad iyo aad bay u fiican tahay yacni waxa weeye waxaa ka mid ah akhlaaqda marka uu eegi karo cafaafkeeda iyo dhowrsoonideeda wuxuu eegi karaa markaa diinkeeda iyo cibaadadeeda wuxuu eegi karaa marka waxa weye taacadeeda iyo sida isaga u maqlayso wuxuu eegi karaa yacni waxa weye waxyaalo badan yacni marka ayuu eegi karaa marka waxa weeye yacnii ubad inay u leedahay buu eegi karaa intee gabadh markaysaa qurux badan markaysaa ubad markaa nin jeclaaday aan lagaga arsaaqin mid waxa weeye laga qurux badan yahayna laga yaabo markaysaa ubad wanaagsan in ilaahay ka siiyo ubad wanaagsan inuu ilaahay ka siiyo ta kale waa inagii soo sheegnay hadduu marka waxa ku sabro yacni inta iyo ceebta marka waxa weeyaan uu qoonsaday hadduu ku sabro ilaahay marka waxa weeye meel kalu ka cawilayaa waxaa laga yaabaa ubad markaa barara ah oo wanaagsan oo markaa qiimo badan inuu ilaahay ka siiyo ayaa markaa laga yaabaa saas aawadeed in loo sabro ayaa markaysagaa fiican soomaalidu waxay ku soo gebagabeeyeen dumar ama waa loo sabraa ama waa laga samraa labada mid weeye ama waa laga samraayo marka horeaba la yska daayaa ama waa loo samraayo wixii dhibee kaaga yimaada waa loo adkaystaa yacni marka waxaa labada midunbaaba la yeelay xadiidka laba boqol iyo koob iyo siddeetan can camr bn alaxwas aljushamiyi radia allahu canhu anahu samica anabiya sala allahu alayh wasalam fii xajati alwadaaci yaquul camr bn alaxwas waxa uu sheegay inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam maqlay fii xajati alwadaac xajkii sagootiga yaquulu xaaluu odhanaayo bacda an xamida allaha tacaala markuu allah mahadiyey dabadeed wa asnaa calayhi allahna ammaanay wadakkara u waaniyey wa wacada u wacdiyey yacnii e, dadkii markaa uu aad ula hadlay yaa aadna u waaniyey aakhire u xasuusiyey uma qaala intaa dabadeed nebigu calayhi asalaatu wasalaam waxau yidhi alaa wastawsuu binnisaa'i khayraa hooyaay wastawsuu dardaarankayga aqbala aan idin dardaarmayo binnisaa'i dumarka aan idin dardaarmayo khayran khayr aan idin dardaarmayo aqbala fa innamaa hunna cawaanin cindakum waxay ahaadeenoo qura dumarku cawaanin qaar lasoo qafaashay ahaadeen cindakum idinka agtiinna lasoo qafaashay cawaan waa jamcu caaniya marka waxa weeye alcaani waxa la yidhahdaa waa alasiir shakhsiga la soo qafaashaye yacni cidi ay marka waxa weeye yacni markaa soo qabsatay ayaa la yidhahdaa marka dee ciidamadu oo kale ciidamo iska horjeeda dee ciidamada qaarkood baa la qaqabtaa dabeedna markaasaa la taxaabtaayoo la qafaashaa oo la kaxaystaa iyagoo markaa dee xidhxidhan kaasaa asiir la yidhaahdaa yacni caanin baa la yidhaahdaa marka waxa weeye kuwa lasoo qafaashay weeyaan waxaa laga tilmaamaya way shabbahaan waa tashbiih baliiq waa noocii la odhan jiray tashbiih baliiq xaqiiqatan dumarkii lama qafaalan laakiin waxaa laga tilmaamaya way ka dhigan yihiin sidii qaar lasoo qafaashay shakhsiga la soo qafaashay miyuu leeyahay isagu khiyaaroo meeshuu doono marayaa iyadoo ciidan qafaashay miyuu iska soconayaa khiyaarkiisa miyuu ku shaqaynayaa siduu doono miyuu yeelayaa markuu doono markaa dhaqaaqaya markuu doono joogaya maya taxta alamar buu yahay maadaama taxta alamri yahay waxa weeye dee sidii la amro ayuu yeelayaa yacni waxa weeye amarka cidda qafaalatuu ku shaqaynaya haddii kale naftiisu u baqaya marka kuwaasay shabah ku leeyihiin waa tashbiih baliiqoo way shabbahaan baa laga tilmaamaya laysa tamlikuuna minhunna shayan hayra daalik laysa tamlikuuna ma tihidin qaar ka hananaaya oo ka mulkiya minhunna dumarka xaggooda shay-an waxbaba qaar ka hananaya ma tihidin hayra daalika sidaa waxaan ahayn inaad ku raaxaysataan oo istimtaaca marka aad ku raaxaysataan markaysagaa iyo waxa la midkaa ah mooyaane wax kale aad dumarka ku ma jirto yacanii inaad dhibtaan iyo inaad caydaan iyo inaad dhibaataysaan yacni kuma rihdin ilaa an ya'tiina bifaaxishatin mubayina ay fii waqti min alawqaat wakhti wakhtiyada ka mida yacni kuma lihdin waxaan istimtaaca iyo dhaqan wanaagsan ahayn yacni alistimtaac walcushrati alxasana yacni waxa weeye dhaqan wanaagsan iyo raaxaysi waxaan ahayn kuma lihdin wakhti wakhtiyada ka mida ilaa an ya'tiina ay ilaa waqta ityaanihinna waqtigay la yimaadaan mooyaane bifaaxishati mubayina faaxisho cad mar ay la yimaadaan mooyaane wax xun oo cad ay la yimaadaan mooyaane wax kale kuma lihdin inaad dhibtaan iyo inaad marka waxaweeye canaanataan kuma lihdin fa in facalnaa haddii ay sameeyaan yacni nushuuska iyo madax adayga haddii ay sameeyaan ama faaxishada hadday sameeyaan fahjuruuhunna ka haajira oo ka dheeraada filmadaajici jiifyada gudahooda kaga dheeraada filmadaajici makaanujiifiyada gudahooda kaga dheeraadaoo meeshaa jiiftaan yacni kaga dheeraada oo marada ha la gelina waxaa laga tilmaamaya waa kinaaya can iljimaaci walistimtaac yacnii ha u tegina a ku raaxaysanina ayaa laga tilmaamayaa nooc tacsiira looga jeedaa edbin ah oo khasiraad markaa looga jeedo sidii wax u cadhaysan oo kale layska yska dhigo oo yacni waxa weeye markaa marka hore hajriga lagu dayo in laga hajiro oo laga yaro dheeraado wadribuuhun garaaca darban garaac garaaca garaacaasoo hayra mubarixin aan waxba bararinayn tabriixu waa bararinta yani mid jidhkii dilaacinaya maaha garaacaasi mid waxaweeye bararinayana ma aha yani waxaweye garaaca waxaweye baraq jabni unbaa looga jeeda in la baraq jabiyo ayuunbaa looga jeeda marada dacalkeediiyo wax la mida in lagu dhufto markaysa marka ayaa laga tilmaamaya ya yani waxa weeye marada dacalkeeda ama marka waxa cimaamadda ama saasoo kale loogu yar dhufto ayaa markaa laga tilmaamay laakiin inta loo soo qaato marka waxa yani jeedal dee in markaa dabada loo qabto ama dee waxaweye dhengad markaysaa lala dhaco meeshii ay ku dhacdaaba soo go'do ya ama markaysaa marka waxaan yani laf la jebiyo umuuraha noocaasi waa waxaan bannaanayn wey waa waxaan bannaanayn weeyaan garaacii la amrayena maaha garaac la amrayo waa eh, marka dani keensato waa garaacun baraqjabin looga jeeday aan waxba yeelin wadribuuhunna darban garaac garaaca garaacaasoo hayra mubarixin aan waxba bararin jidhka aan bararin fa in atacnakum hadday idin ateecaan oo idin yeelaan falaa tabquu calayhinna sabiila yaga korkooda jid markaa aa wax u yeeshaan ha raadininoo ha doonina falaa tabquu ha doonina calayhinna iyaga korkooda sabiilan wadda ha doonina ama a ku canaanataan ama a ku dhibtaan wadda a ku dhibtaan ama a ku canaanataan ha raadinino ha doonin alaa ina lakum calaa nisaa'ikum xaqaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa idinku sugnaaday oo dhab ah dumarkiinna korkooda xaq baa idinku sugnaaday xaq baa ku leedihi wa dumarkiinnana waxaa u sugnaaday calaykum xaqaa korkiinna xaq baa ugu sugnaaday fa xaqukum calayhinna xaqiinna aa ku leedihiin dumarkiinna aa ku leedihiin haweenkiinna aa qabtaan xaqiinna aa ku leedihiin allaa yuuطi'na waa inanay ku joojin bimacnaa ku fadhiisin furushakum furaashyadiinna aynay ku fadhiisin man takrahuuna midaa karaahiyaysanaysaan furaashyadiinna midaa karaahiyaysanaysaan inayna ku fadhiisin yacni markaa xaqaa ku leedihiin wey man takrahuuna waxaa loo jeedaa man takrahuuna dukhuulahu midaa karaahiyeysanaysaan inay soo galaan guriga ay soo galaan gurigiinna cid ay karaahaysanaysaan inay soo galaan inay markaas soo geliyaan oo firaashyadiinna iyo gogashiinna ay ku fadhiisiyaan yacni markaa mid u bannaan maaha walaa ya'danna iyo inayna u idmin oo u oggolaan ayaa xaqa ku leedihiin ka mid a dumarkii fii buyuutikum guryihiinna gudahooda aynay u oggolaan oo u fasixin liman takrahuuna kaa nacaysaan inuu guriga soo galo aa u nacaysaan oo taa aydaan la jeclayn waa in guriga aynay soo gelin dhow iyo dheero cidduu doonaba ha noqdee alaa wa xaquhunna calaykum hooyaay xaqooda dumarku calaykum idinka dushiinna ay ku leeyihiinna an tuxsinuu ilayhinna waa inaa u samafashaan fii kiswatihinna yacni mariinkooda aa markaa waxa weeye dhar siinaysaan oo arradbeelinaysaan wa tacaamihinna iyo cuntadooda inaa ugu samafashaan weeye oo markaa cunto wanaagsan asiisaan siisaan yacni quud iyo markaysaa marin iyo masruufba asiisaan siisaan rawaahu tirmidiyu waxaa soo wariyey xadiidka tirmidi wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu uhi xadiis xasan ah oo saxiixa weeye qowluhu sala allahu alayh wasalam hadalkiisa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cawaanin ay asiiraatun waa qaar la soo qafaashay weeye way ka dhigan yihiin baa loo jeedaa way shabbahaan wa tashbiih baliiq jamcu caaniyatin caaniyatin waxa weeye waa eh, tii markaa la soo qafaashay eh, jamaceedii baa cawaanin lagu jamcinaya bilcayni lmuhammala waxay ku sugan tahay caynkii lafdadani caynkii markaa aan dhibicda lahayn wa hiya alasiira caaniya waxaa la yidhaahdaa waa ta la soo qafaashay waalcaani caaniguna alasiir waa ka la qafaashay wey waakay xadiiska ku saartay waa fakku lcaani yani waxyaalaha marka sawaabka lagu helayo waxaa ka mid a ruuxa markaa lasoo qafaashay in lasoo furto shabbaha rasuululahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ku shabahay almar'ata qofka dumara fii dukhuuliha taxta xukmi zawji gelitaankeeda ay soo gelayso xukunka ninka ay ku hoos jirtaa bil asiirati tii lasoo qafaashay inay la mid tahay sidaasuu nebigu ku shabahay calayhi salaatu wasalaam waadarbu lmubarixu garaaca wax bararinayaana huwa shaaqu shadiid waa ka markaa dhibta leh ee ashadiidu daran weeye wa qowluhu sal allahu alayh wasalam hadalkiisa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam falaa tabquu calayhinna sabiila waddaha u raadinina sidaa ku dhibtaan ay laa tatlubuu ariiqan taxtajuuna bihi calayhin ha dalbinoo ha doonina ariiqan waddo taxtajuuna bihi a u deliishataan calayhinna iyaga korkooda wa tu'duunahunna aa ku dhibtaan bihi sababtiisa wallahu aclam xadiidkani wuxuu ka warramayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam majaamicdii iyo meelihii waaweynaa ee laysugu yimi ee nebigu calayhi salaatu wasalaam jamacii ugu weynaa uu kula kulmay dadka oo ah xajatalwadaac nebigu inuu dumarka arrinka ku saabsan kula dardaarmay aadna uga hadlay ayuu xadiidkani sheegaya waxaana taasi tilmaamaysaa muhimmadda arrinkaasi leeyahay umuurihii waaweynaana nebigu aad buu uga hadlay markaa maalinta xajat lwadaac yani wakhtiga xajat lwadaac aad buu nebigu uga hadlay masaaishuu ka hadlay ka mid kow wuxuu xadiisku tilmaamayaa dumarkii inuu khayr in loo sameeyo loo samafalo oo la hagaajiyo oo la dhowro oo loo samafalo oo la daryeelo oo dhibaatada laga ilaaliyo afya addinba inuu nebigu ku dardaarmay dardaarankaana in la aqbalo amre wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dumarku inay ka dhigan yihiin sidii markaa qaar lasoo qafaashoo kale inay ka dhigan yihiinoo ninka amarkiisa ku hoos jiraan halkaana waxaa laga qaadanayaa ninka iyo qofka dumarii inaanay sinnayn oo waxa weeye xagga marka maamulka marka laga eego maamulka raggaa leh ee maamulka uma sinna yacni markaa wax waliba waa inay madax yeeshaan reerku wuxuu leeyahay madax buu leeyahay yacni markaa meel markaa laba madaxweyne ka wada talinayaan ma hagaagayaan yacni waxaana ka imanaya fasaad baa ka imanaya marka gurigu wuxuu leeyahay madaxweyne keliyuu leeyahay madaxweynahaasina wuxuu noqonayaa ninka ayuu markaa noqonaya qofka dumarina taxta alamri bay noqonaysaa maxaa loo yidhi kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni taxta cabdayni maxaa loo yidhi amarkiisay ku hoos jirtaa baa laga tilmaamaya marka waxaa laga qaadanayaa sawjadu waa taxta yani amri zawj zawjka markaa hoostiisa amarkiisay ku sugan tahay yani amarkiisay ku sugan tahay marka waxa weeye waa la tashanayaa oo tashigii waxa weeye waa furan yahay laakiin amarka iyo markuu soo baxo qofkii dumara waxa saaran daaca saaran inay adeecdo ninka ayaa saaran wixii ay dembiya ku addeeci mayso laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq laakiin wixii aan dembi ahayn waa inay ku adeecdaa way la tarin kartaa laakiin talada haddii la diido khasab ma aha inay marka waxa weeye diiddo inay duddo inay markaysa markaa tidhaahdo yeeli maayo way ku dembaabaysaa yacni waxaanay noqonaysaa mid cisyaan iyo dembi ku jirta ayay noqonaysaa daacada markaa laga rabo markaa qofka dumar inay ninka adeecdana kuma gaar ahaa firaashkoo keliya ee waxa weeye alla wixii amara waa inay ku adeecdaa weeye wixii aan dembi ahayn waa inay markaa ku adeecdaa oo ay markaa waxa ku raacdaa marka taana saas yadaa weeyi marka fa innamaa hunna cawaanin cindakum marka maadaama dadka dee lasoo qafaasho kale de in la daryeelo oo aan lagu tacaddin oo la ilaaliyo oo la dhowro oo la xanaaneeyo ay tahay ya iyaguna marka waxa weeye inay khilaafaan cidda soo qafaashay ayna dhici karin dee dumarkii waa in la dar oo la ilaaliyaa la xanaaneeyaa iyaguna waxa weye in raggii ayna isku taaginoo diidin amarkoodii ayna caasiyin yacni markaa waxa weye ay maqlaan oo yeelaan haddii waxa weeye markaa qofkii dumar ahayd wax faaxisha ah iyo xumaana aynay la imanin dee inuu ninku xumeeyaa uma bannaana inuu caayaa uma bannaana inuu markaa dagaalao canaanta uma bannaana ilaa canaanta iyo dagaalku waxa weye waa nooc tacsiir ah tacsiirtay ka mid tahay tacsiirta ayay ka mid tahay af yo addin sinaba inuu u dhibaateeya uma bannaana faaxishadu maxay noqonaysaa faaxisho markay la yimaadaan yani nooc cuquubaa waa lagu samaynaya sibaa loola mucaamilaya laakiin faaxishadu waa maxay bacdi culammada ka mida ah waxay yidhahdeen zinada weeye waana sida ibnu jariir atabari uu tilmaamay wey laakiin culammada badankoodu wejigaa ma marin oo waxay yidhahdeen faaxishada waxaa laga tilmaamayaa waa nushuuska inay ninkii markaa caasido oo ay markaa waxaweye isi sarraysiiso oo ay amarkii diiddo inay dabeecaddeedu xumaato oo dabeecad xumo iyo aday kula dhaqanto inay markaa ninkii dhibto inay ninkii ehelkaba af iyo addin yacni markaa ay ku dhibto ama cayda ama markaa waxaweyaan habaarka ama waxaweeye markaa gacanba yacni umuuraha noocaas ah ayay noqonaysaa faaxishadu ee zinadii loogama jeedo waayo zinadu u munaasib ma ah bay yidhahdeen culammadu wadribuuhunna darban hayra mubarrix wadribuuhunna darban hayra mubarix marka maadaamay ka dambayso markay faaxishada samayso wadribuuhunna darban hayra mubarix waxaa la qaadanayaa laga fahmayaa inaan marka waxaweye loo jeedin zinadii loo jeedin aayadda daahirkeedana de waa sida u munaasibka ahoo aayadda muxuu allah yidhi wallaatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhun yacnii dumarkii markaa a ogaateen yacni inay markaa la yimaadeen marka cisyaan iyo madaxadayd ay marka waxaweye isi sarraysiyaan oo ninkii diidaan amarkiisii maxaa lagula mucaamilayaa saddex martabo kow faciduuhunna waaniya wacdigaa uga horreeya waa la waaninayaa in markiiba gacan lagu bilaabo ma aha in hijraan lagu bilaabo ma aha yacani waxa weeye nabda'u bimaa bada'a allahu bihi waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan ku bilaabaynaa wuxuu ilaahay ku bilaabay muxuu ku bilaabay faciduuhunna waaniya wacdigiiyo waanada marka hore la waaninaya taasi hadday anfici weydo wacdigaa isku bedeli waayaan markii la waaniyey oo la wacdiyey ay waxba ku qaadan weydo waxaa loo gudbayaa martabada labaad oo ah wahjuruuhunna fi lmadaajici waaw hawa laysugu cadfee waa tartiib aayadda weysadaba waaw baa laysugu cadfay yacani mawdican yacni waxa weeye xikmadu waxay keensanaysaa inaan mar la wada samaynayn la kala daddambaysiinayo marka sida allah u kala hormariya waa in loo kala hormariyaa wacdigii markuu anfici waayo waxaa loo gudbayaa hijraanka hajriga laga haajirayo hajrigana maxaa lagu qayday wahjuruuhunna filmadaajici gurigaba in laga dudo ma aho markaysaa meel kale layska qabto oo la yidhaahdo waxoogaa waa isu cadhoodeenoo dee odayga gurigiiba waa ka duda dee bele ka saarta haddii aynay jirin oo dee gurigii markaa dee ammaankiisi dee markaa aanu khatar gelin dee inuu guriga ka taga maaha guriga inuu ka tago yani waxaweye ma aha ee waa inuu gurigii marka waxa joogaa isagoo gurigii jooguu ka haajirayaayo yani istimtaacii iyo raaxaysigii iyo tegitaankii iyo yani waxaweeye bashaashadii iyo furfurnaantii badnayd ayuu markasagani ka tegaya bal in wax ka beddesho taasi hadday anfici weydo lafteeda wuxuu markaa samaynayaa u gudbayaa martabada saddexaadoo garaaca ah wadribuhunna darban hayra mubarix garaacan waxba bararin garaaca garaaci quyuud buu leeyihi waa midda koowaade wejiga in laga garaaca ma bannaana faayaha in laga garaacaa mid bannaan maaha waa midda labaadee meelaha maqaatisha ah ee markaysa waxaan yacni dee khatarta ah yadana in laga garaaco maaha oo qofku marka ay dhici karto dhib inay ku keento yacni gumaarka iyo beerka iyo meelaha halista ah yacni in lagu dhufto iyo cunaha iyo yacni waxaweye ma aha taasina waxaweye waa mid labaad wata saddexaadee garaaca la garaacaya waa inuu yahay yacni midaan waxba bararinayn waan laf jabinayn waan marka waxawaye jidhka jeexayn ya waan dhiig ka sii daynayn waan marka waxaway yani markaa hilibka bararinayn yani markaa barar aan keensanay waynu siay barak jabin un baa looga jeedaa yani marada dacalkeeda iyo wax la mida markaysaa in lagu dhufto ayaa markaa laga tilmaamaya martabada saddexaad wey intaa hadday idinku yeelaan ama wax ka mida falaa tabquu calayhinna sabiila canaan dambe iyo yani marka waxa weeye inaa ku dagaashaan oo canaanataan inaa marka waxaweyan yani dhibaataysaan af yo adin mid markaa idin bannaan maaha raadinina taas waxyaalaha markaa dhibta keensada waxaa ka mida qofku hadduuba markaa dhacdo inuu qaldamo oo dabeedna qaladkii marka waxa wax dhammaaday uu noqdo uu ka noqdo dee waa in rikoord loo geliyo hadhow marka waxa weeye qaladkii uu galaba ilaa intay wada joogeen waxalla alla wixii qalad uu galay dee aanu soo xashrin wixii hore dee laga noqday ee dhammaaday waa yani waxaweye dib looguma noqdo ya soomaalid waxay dhahaan raad arooriyo dib looma raaco marka waxa weeye waxa jooga uun waa in markaa laga arrinsadaa haddii wax soo kordhaan laakiin yacni wixii hore waa mar walba lasoo naqtiimin falaa tabqu calayhinna sabiila waa inaan la gocanoo markaysaa loogu naqin oo yani markaa lagu canaanan loodhan saasaad igu samaysay saas waxaasoo kale yani markaa wax loo dulqaadan karaa gocashada iyo markaysa marka waxaan yani layska daayo oo taana marka waxa layska dhaaf marka dulqaadkiiyo sabirka waa in markaa lagu dadaalaa aad iyo aad markaa loogu dadaalaa raggii dumarka xaq bay ku leeyihiin dumarkuna ragga xaq bay ku leeyihiin xuquuqdii waxa weeye waa xaq markaa mid walba waynu arki doonnaayo dee waxa weeye labada noocba waa inoo keenaya xaqu zawj cala almar'a yacni waxa weeye waa keenayaa mid walba xaqeeda xaqa uu leeyahay yacni inuu helo weeye xadiiskanna waa inoo tilmaamaya labada xaqba waa sheegaya labada xaqba xadiiskanna waa sheegaya axaadiista inoo soo socota qaarkoodna waa tilmaamaya marka xaqa ay raggu ku leeyihiin ee dumarka ay ku leeyihiin waxaa ka mida guryahooda waa inaynay u ogolaan oo u soo dayin cid ay nacayaan inay soo galaan dhowiyo dheere ciday doonan ha noqdaan cid u idminna waa inaynay u oggolaan haddii laakiin la og yahay ciddan inaynay karaahiyeysanayn oo diidayn inay gurigooda soo galaan way u oggolaanayaan iidankoodii hadday og yihiin amaba danni haaliba ay malaynayaan inaynay karaahiyaysanayn inay soo galaan xaalka caynkaasa waa u idmayaan dhibi kuma sugna culammadu waxayaan farqi ma kala lahaa ciddaa ay guriga aynay u doonayn ee markaa ay u diidayaan inay soo galaan inay yihiin cid dhow ama cid dheer maxram ha noqdaan ama yaynay noqon qariib ha noqdaan ajnabi ha noqdaan cidday doonaan ha noqdaan ciddii ay la nacayaan gurigooda inay soo galaan waa inay ka soo gelin asalkuna wuxuu yahay dee inuu amarka markaa ninku leeyahay oo gurigiisa cidduu u idmo ayaa soo gelaysa laakiin haddii idankiisii la og yahay ama layska garanaayo ama la malaynaayo waa loo idmaya xaaladda caynkaas waa loo idmaya waa loo idmaya haddii marka waxa weeyaan la malaynayo danni qaalibana waxay la mid tahay in la og yahay ayay markaa la mid tahay marka taana saas weeye faxaqukum calayhinna anlaa yuuطi'na furushakum man takrahuuna man takrahuuna shakhsi ahaantooda laga tilmaami maayo waxaa laga yaabaa shakhsi ahaan in looba jecel yahay laakiin inay soo galaan baa la karaahiyaysanaya haddii taa la karaahiyaysanayo waa inaan gurigii loo soo dayn waa inaan gurigii loo soo dayn xadiis kale wuxuu sheegayaa uu inoo soo socdaaye walaa ta'danuu fii beytihi ila biidnih gurigiisa gasho u idmi maayo inuu isagu u idmay mooyaane idankiisa inay ku dheehantahay mooyaane xaalad kale uma ogolaanayso inuu guriga ka soo galo waa xuquuqda uu ku leeyihiin raggu dumarka ay ku leeyihiin bay ka mid tahay ee nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waana yani arrin caam weeye dumarku xaqa ay ku leeyihiin ragga waxaa ka mida ah inay u samafalaan oo mariinkooda iyo masruufkoodana ay iska daryeelaan xuquuq kalena waa leeyihiin ay ka mid tahay in waxa weeye xaqa firaashka laftiisa ay u fuliyaan taasna markaysaga xuquuqda ay leeyihiin bay ka mid tahay xuquuq macnawi iyo xuquuq xisiya labaduba jiraan oo waxa weeye cishrada wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan iyo yacni markaa furfurnaanta iyo weji furnaanta iyo hadalka wanaagsan in lagu wada dhaqmo ayaa marka ka mida xuquuqday leedahay la siiyo ayaa ka mida haddii waxa weeye markaa labadii qof markaa qof tafriid la yimaado yacni sida gurigu ku dhisnaanayo waxaa ka mida in laysu dulqaato ayaa markaa ka mida xadiiska laba boqol iyo labiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo afar iyo siddeetan wa can mucaawiyata bni xaydata radia allahu canhu qaala qultu yaa rasuul allah mucaawiyata bnu xaydata alqushayri waxau yidhi waxaan idhi rasuulka ilaahayow maa xaqu zawjati axadina calayhi midkayo ooridiisa ama zawjadiisa haweenaydiisu xaqa ay ku leedahay calayhi korkiisa ay ku leedahay waa maxay qaala wuxuu idhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam an tutcimahaa waa inaad quudiso aad cunto siiso idaa tacimta markaad wax cunto wa taksuwahaa inaad arrad tirto weeyo wax huwiso idagtasayta markaad arrad beesho ama dhar xidhato ama dhar hesho waa inaad markaa eh, iyadana arrad tirtaa oo aad dhar siisaa walaa tadrib ilwajha wejiga ha garaacin walaa tuqabbix yacni markaa xumaan ha ugu ducayn oo qabbaxak illaa ha odhan alla ha ku xumeeyo ha ku odhannin walaa tahjur ilaa filbeyti guriga gudihiisa mooye meel kale ha kaga haajirin oo guriga gudihiisa mooye meel kale ha kaga dheeraan oo gurigaba ha uga tegine yacni oo ha dudine yacni markaa guriga la joog yacni haddaad hajri samaynayso xaaladdu hajri keensanaysana guriga gudihiisa kaga haajir xadiiun xasan waa xadiis xasan ah rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey wa qaala wuxuu yidhi alimaamu nawowi macnaa laa tuqabbix laa tuqabbix macnaheedu ay laa taqul qabbaxak illaah ha odhannin allah ha ku xumeeyo ha odhan eraygoo keliyana looma jeede waxaa laga tilmaamaya wax alla wixii markaa la macna ah ee ay karaahiyaysanayso ee markaa waxaweeye cay ama habaar ah ayaa laga tilmaamaya ha ku odhanin taas ayaa looga jeeda marka qabaxa killaa waxyaalaha la macnaha waxaa ka mid ah jaaha gubay qofka in lagu yidhahdo jaaha gubay waxay la macno noqonaysaa yani markaa qabaxa killaa taasoo kale la mid noqonaysa marka iyadoo keliya looma jeeda wax allo wixii la macno ahee marka ama caya ama habaara in lagu yidhaahdo walow marka hadday maqan waa la mid haddii in dabadeed laga yidhaahdee ayaa la diidaya xadiiskani wuxuu ka hadlayaa qofka dumari xaqa ay ninka ku leedahay buu ka hadlayaa xuquuqday ku leedahay waxaa ka mida inuu cunto siiyo waxaa ka mida in markaa uu dhar siiyo mariin iyo masruuf waa inay heshaa marka qofka dumari ay cabanayso waxyaalahay ku caban jirtay ka mid tahay inay tidhahdo gurigan marin iyo masruuf toonna kuma qabo mariin iyo masruuf toonna kuma qabo qaarkood waxay ku daraan xaqa firaashkana hadduu ninka ka dheeraaday walaa tadrib ilwajha wejiga ha garaacin wejiga dee in qofka laga garaaca cidda la edbinaayo yacni markaa in laga garaaca ma bannaana xataa cidda xad laga jarayo wejiga lagama garaacayo wejiga garaaciisu ma bannaana walaa tadrib ilwajha walaa tuqabbix hadal xun ha ku odhan qabaxa killa ama wax la mida ha ku odhan ilaahay ha ku xumeeyo ama wax la mida waa inaan ku odhan yacni wanaag iyo hadal wanaagsan waa in lagula dhaqmaa in la habaaro in la caayo yani marka waxa ma aha waxyaalaha markaa yani dhaqanka xumaynaya waxaa ka mida dee in markaa lagu yidhaahdo gabadhii lagu yidhaahdo waad foodxun taasi waxa weeye waxaa laga yaabaa si yar inuu iska yidhahdo ninka dhallinyarada ahi laakiin qofka dumara dee waxay ku tahay taasi yani markaa qoorgooyo kale ay uga dhigan in la yidhahdo waad foodxun tahay ta noocaasoo kalea in lala waajaha maaha dadku waa wada qurux badan yihin laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim allah wuxuu yidhi aadamiga waxaanu abuurnay yacni joog iyo muuqaalkii ugu wanaagsanaa baanu ku abuurnay saas aawadeed hadalka marka waxaweye noocyadaasoo kalea in lala waajiho ma aha in lagu yidhaahdo ma aha xataa waxyaalaha dee aadka u dhibsanaysa waxaa ka mid ah heblaaya kaa qurux badan ama waa lagaa qurux badan yahi waxyaalaha markaa dumarku aadka u jecelyana waxaa ka mid a ah ammaanta in la ammaano in la ammaano ayaa ka mida waxay aad u jecel yihiin ilaa la yidhi ta'kulu min aadaaniha dhegahay wax ka cuntaa ya ilaa saa la cabbiray marka waxa weeye shay ku saabsan in eh, wax ka sheeg iyada ku saabsan in lagu yidhaahdo waxa weeye ma aha eh, cishrada wanaagsanna waxaa ka qayb qaadanaya wanaaggeeda inaad sheegto waxay ku wanaagsantahy walaa tahjur ila fi lbeyt guriga gudihiisa mooye meel kale ha kaga haajirin bimacnaa guriga ha ka dudin oo ha ka tegin waa dhici kartaa maqsin kale in la tago oo marka uu dee yacni markaa maqsin kale uu seexdo laakiin guriga inuu markaa ka wada tagaa la diidayaa yacni hijraanku waa inuu ahaadaa hajrigu guriga gudihiisa uun haddii sabab keensatay ay la timaado taasaa laga tilmaamaya saas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam markii dumarkiisa qaarkood waxyaalo markaa ay yacni markaa ku yara xaduureen ama ay weydiiyeen waxyaala ay weydiisteen oo ay ku celceliyeen xoogaa nebigu aanu hayn calayhi salaatu wasalaam sababteeda markii adigu markaa ay dhacday inu markaa hajri ku yimi oo nebigu ka dhaartay muddo bil ah waxa uu sameeyey gurigu markaa waxa weye wuxuu lahaa qayb yacni markaa koraysa ayuu lahaa marka dabeedna guriga qaybtaa koraysa qolkaas ayuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu markaa seexan jiray marka waxa weeye yacnii gurigunbay ka mid tahay gurigii ayuunbay ka mid tahay marka walaa tahjur ilaa fi lbeyt waa soo gelaysaa maqsin kale hadduu markaa seexdo waa soo gelaysa hadduu marka waxa weeye isagoo markaa gubashii markaa la jiifa haddana markaa hajrigii sameeyana waxaweye waa la mid oo waa soo gelaysa qofka dumara lafteedu haddii ay duddo dee daacadii baabay ka baxdo iyadoo nushuus bay ku jirtaa oo cisyaan bay ku sugan tahay in alla intay maqan tahay dembi baa u socda dumarka soomaaliyeed caadooyinkay lahaayeen waxaa ka mida inay waxaweye markay waxyaro qoonsato ama waxyaro tabato intay baxdo markaysaga inay reerkoodii qabato idan la aan iskaga bax ta noocaasa in alla intay maqan tahay waxaa ku socda dembi baa ku socda waayo nushuus bay ku jirtaa inay gurigeeda ka haajirto oo ka tagto yacni waxaweye mid u bannaan ma ah mid u bannaan waxaweye ma ah yacni zawjkeedii oo muslim ah oo markaysaa inay ka tagto oo qoonsadaadka ay wax ku qoonsatay haddii mushkila ay jirto gurigeeda iyadoo joogta in la xalliyo ayaa ansab ah dabeecadaha markaa dhaqanka diinta khilaafsan bay ka mid tahay ee markaysagaa dee soomaalidu ay leedahay yacnii dhaqamada noocaasoo kale ah in la jaro oo la gooyo ayaa loo baahan yahay yacni waayo ninku xaqu ku leeyahay waa ka weyn yahay xaqa labadeeda waalid aabbaheed iyo hooyadeed xaqay ku leeyihiin xaqa ninkaa ka weyn qofka dumara ninkeeda ku xaq weyn saas aawadeed dee xataa markay qabanayso oo ay aadayso aabbaheed iyo hooyadeed soo booqanayso wayna idan qaadataa oo ninka idanka weydiisataa sida sharciga ku sugan wayna idan weydiisataa hadday marka waxa weeye wax amraan aabbaheed iyo hooyadeed yacnii ninkeeduna si amro amarka uu ninkeedu amro waa inay raacdaa haddaanu dembi ahayn wayna raacdaa waayo xaqa ninka markaysagaa ku weynaansha badan axaadiista qaarkoodoo markaa tilmaamaysa xaqa ninku siduu u weyn yahayna waynu arki doonnaa calaa kulli xaal xadiidkanna wuxuu tilmaamay xuquuqdii ay lahayd wax ka mid a ah xuquuqdana waa inaga nidhi xaq macnawi ah iyo mid xisi ah bay mid walba ay leedahay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul lahi sal allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay waxau ihi sal allahu aleyh wasalam akmalu lmu'miniina iimaanan muminiinta waxa ugu dhammaystiran badan iimaanan xagga iimaanka axsanuhum khuluqan ka ugu wanaagga badan xagga akhlaaqda xagga dabeicadda iyo akhlaaqda ka ugu wanaagga badan baa iimaankiisu ugu dhammaystiran badan yahay wa khiyaarukum kuwiina idinku khayrka badani hee khiyaarukum linisaa'ihim waa dumarkooda kuwa ugu khayrka badane ugu wanaagsan rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxu uhi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan ah oo saxiixa weeye xadiiskan wuxuu tilmaamayaa akhlaaqda wanaagsan inay tahay yacni iimaanka kamaalkiisa inay ka qayb qaadanayso oo lxasan waxay ka mid tahay waxa allah lagu caabudo waxayna ka mid tahay waxyaalaha jannada lagu galo ayay akhlaaqda wanaagsani ka mid tahay akhlaaqda wanaagsanna waxa u asala waa badlulmacruuf sida xasanulbasriba uu yidhi waa in wanaagga la bixiyo oo wixii wanaagga lagu deeqo afyo gacanba wixii wanaagga in markaa la bixiyo lagu deeqo weeye badlu nada wa kafu ladaa wa talaaqat lwajhi dhibtana cid laga haysto af adin cidnaba aan lagu dhibin wixii dhiba cidnaba in laga haysta iyo turxaan ah wa talaaqat lwajhi iyo weji furan iyo weji furan waxay culamada qaar ku dareen yacni waliinu lkalaam ama alkalimatu ayiba iyo hadalka wanaagsan hadalka wanaagsan ashyaa kaleoo tawaabicihi waa jirtaa oo ku saabsan dulqaadka iyo sabirka iyo yani markaysa marka ay ka mid yihiin marka akhlaaqda sida loo kala akhlaaq wanaagsan yahay baa iimaanka kamaalkiisana u kala badan yahay oo cidda ahlu tawxiidka ahi marka hore waa inuu tawxiidkii kamaalkii iimaanka maxaa ka qayb qaadanaya dee inuu marka hore waa muumin yahay hadduu gaalka yidhahdo akhlaaqda duleed baan wanaajinayaa aanu ilaahayba dhaqan wanaagsan kula dhaqmin oo allah keligii caabudin oo allah aanu rumayn tawxiidkii aanu la iman dee inuu mucaamalada wanaajiyo dadka uu la waxba tari mayso wahaan gulla waa dhismo markaysaga aan sees lahayn saasay ka dhiganta laakiin asalkii iimaanka marka lala yimaado kamaalkii maxaa lagu kala badsanayaa waa sida loo kala akhlaaq wanaagsan yahay akmal lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqaa wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wakhyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim mucaamilka dumarka lala dhaqmayo sida loogu kala wanaagsan yahay ee loogu kala khayr badan yahay dumarkii ee loogu kala samafal badan yahay ayaa loo kala khayr badan yahay xadiis kala caddaynayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayrukum khayrukum liahli waxaa idinku khayr badan ka reerkiisa ugu wanaagga badan reerkiisa ugu wanaajinta badan ee ugu samafalista badan oo ninba ninkuu uga wanaag badan yahay reerkiisa oo uga xanaanayn badan yahay waa ka khayr badan yahay wa ana khayrukum liahlii nebigu wuxuu ku daray aniga cid ehelkiisa u samafasha oo wanaag u samaysana ugu wanaag badan oo ugu khayr badan wa ana khayrukum liahli baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed sida wanaagga iyo xanaanaynta iyo wanaajinta reerka la wanaajinayo oo loo samafarayo oo la xanaanaynayo oo la daryeelayo oo xumaan laga ilaalinayo af iyo addinba oo wanaag lagula dhaqmayo oo loogu kala jajaban yahay wanaajintooda ayaa loo kala khayr badan yahay taasna waxaa ku sugan fadiiladu inay halkaa ku jirto ayaa laga qaadanayaa fadli weyn laga helaayo marka mucaamilka ehelka lala mucaamilayo in la wanaajiyo dhaqan wanaagsan lagula dhaqmo xaasaskii dhaqan wanaagsan in lagula dhaqmo ayaa markaa loo baahan yahay dhibaatooyin badan bay dee ku sugan yihiin waxay u baahan yihiin marka waxa weeye in loo dulqaato loo sabro hadal wanaagsanna lagu yidhaahdo xanaanaynta iyo dadaalkana loo kordhiyo ayaa markaa loo baahan yahay xadiidka laba boqol iyo afariyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo lixiyo siddeetan wa can iyaas ibni cabdillaahi bni abi dubaab radia allaahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam iyaas ibni cabdillaahi waxa uu ka soo wariyey imaamu abu daawuud uu ka soo wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa tadribuu ha garaacina ima allaahi addoommada ilaahay dumarka addoommada ilaahay ah ha garaacina ima waa jamcu amah dumarka addoommada ilaahay ah ha garaacina ragow fa ja'a cumaru radia allaahu canhu cumar baa yimi ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay buu u yimi oo faqaala wuxuu yidhi cumar da'irna annisaa'u dumarkii waa ku oo waa ku faaceereen calaa aswaajihinna raggoodii ayay ku faaceereen da'irat innisaa ama da'ira annisaa'u ayaa markaa luqada shaa'ica ah ee jamaahiirta carbeed ku hadleen ay noqonaysa ee tani waatay yidhaahdaan waa akaluuniya albaraaqiis tay ka cabbiraan culammada nuxaadu ay ka cabbiraan luqatu akaluuniya albaraaqiis akalatni albaraaqiis ayaa markaa ay noqonaysay sida markaa shaa'icay ah markaa khilaafu shaa'ic ayay markaa ku timi oo iyadoo markaa waxa weeye ficilkii ism daahira loo tiiriyo faacil looga dhigay in haddana waxa weeye markaa damiirkii haddana la keeno yacni markaa noocaas weeye da'irna annisaa'u dumarkii baa ku dhiiraday buu yidhi oo ku faaceeray calaa aswaajihinna raggoodii cumar baa odhanaya markii la yidhi yaan la garaacin dee xoogaa waa isku taageen raggii oo waa ku dhiiradeen farakhasa fii darbihinna farakhasa nebigu waa rukhseeyo waa banneeyey fii darbihinna garaacoodii ayuu rukhseeyey ile markii hore nahyi bay ahayde laa tadribuu imaa allah ya nahyigana waxaa u asala taxriim taxriim baa u asala saas aawadeed markuu cudurdaarkaa cumar sheegay oo nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam nebigu waa rukhseeyey farakhasa fii darbihinna garaaca la garaacaayo ayuu nebigu rukhseeyoo banneeyey fa ataafa biaali rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam deedna dumar badan baa la garaacay fa ataafa waxaa ku wareegay oo ku soo ururay biaali rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam aalkii nabiga sala allahu aleyh wasalam yacni zawjaadkii nabiga loo jeedaa nabiga xaasaskiisii iyo dumarkiisii uu qabay waxaa ku soo ururay nisaaun kasiirun dumar fara badan yashkuuna aswaajahunna xaalay ka cabanayaan oo ka ashkatoonayaan aswaajahunna raggoodii fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi laqad ataafa biaali beyti muxammadin laqad ataafa waxaa ku soo wareegay ataaf iyo taafa waa isku macno riwaayaadka qaarkoodna taafay ku timi qaarna ataafay ku timi laakiin waa bimacnan oo afcala iyo facala isku macna hadda weeyi isku macno weeye say culamadu sheegeen laqad ataafa waxaa ku soo wareegay oo ku soo ururay biaali beyti muxammadin gurigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisii iyo dumarkiisii waxaa ku soo ururay nisaa'un kasiirun dumar fara badan yashkuuna aswaajahunna xaalay ka cabanayaan oo ka ashkatoonayaan aswaajahunna raggoodii laysa ulaa'ika bikhiyaarikum nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kuwaasi ma ahaa bikhiyaarikum kuwiina idinku wanaagsan ma aha kuwa dumarka garaacaya kuwa idinku wanaagsan ee idinku khayrka badan ma aha oo garaacu haba bannaanaadee waa laga fiican yahay mubaaxba ha ahaadee yacni laakiin inaan la garaacin ayaa ka fiican in la garaaco rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiix ku soo wariyey sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey qawluhu dairna huwa bidaalin mucjamati maftuuxa wuxuu ku sugan yahay daal dhibic leh oo kor dhigan wa hamzatin maksuura iyo hamzo hoos dhigan uma raa'in saakina waxaa ku sii xigta ra' reeban ayaa ku sii xigta uma nuunin dabeedna nuun baa ku xiga ay ijtara'na waa ku dhiiradeen baa looga jeedaa waa ku dhiiradeen ayaa looga jeedaa qowluhu ataafa ataafana ay axaata waxay la macno tahay axaatay la macno tahay yacni waa koobaabeen oo bimacnaa waa ku soo urureen baa laga tilmaamaya xadiidkan waxa uu ku tusinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii hore inuu reebay oo diiday dumarka in la garaaco ou nahyi ku yacni ku soo saaray laa tadribuu imaa allah dee dumarkii faraha laga qaaday garaaci waa laga daayey deedna dumarkii raggii waa ku dhiiradeenoo yacni waxaa yimi markaa xoogaa yacni marka waxa weeye eh, arrin ay u muuqato in markaa garaaca inaan la wada diidin in loo baahanayo in loo baahanayo waayo dadku isku dabaa'ic maaha yacni qaar kelmadda ku filan qaarkoodna waxa weeye waxaa laga yaabaa in waxa weeye dabeecaddiisu si kale ay yaro tahay oo waxa weeye u baahan karo in waxa weeye wax kelmad ka badan markaa inuu la kulmo ama waxa weeye markaa in garaac markaa in wax laga banneeyo sababtaasuu cumar markaa ugu sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu waa ruqseeyey bimacnaa waa ibaaxeeye waa banneeyey yacnii xaalad keensata hadday jirto in la garaaci karo oo siduu nebigu u reebayaa marka hore markaa garaaca dumarka la garaacayo iyadoo aayadda qur'aanka ilaahay ku amray wallaatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhun sababta aayadda laynoogu sheegay garaaca inay ka mid tahay xalka lagu samaynayo ee lagula dhaqmayo ee lagu hagaajinayo walow markaa martabadda dambaba ha noqotee in la garaaco ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa lagu xambaarayaa intaan aayaddu soo degin in nebigu xukunkan sheegay laa tadribuu imaa allah oo aayaddu intaynay soo degin ka hor inuu nebigu reebay dumarka in la garaaco markii dambe cudurdaarkaa loo sheegayna oo sababta keensanaysa in la garaaco loo tilmaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dumarkii inay raggii ku dhiiradeen ama qaarkood marka waxa weeye nushuus iyo ay sameeyeen oo ku gacan saydheen iyo wax la mida ah loo sheegay nebigu waa banneeyey garaaca marka waxaa lagu xambaarayaa xaaladdaa dambe aayaddu inay soo degtay saasaa lagu xambaarayaa si aan xadiidka iyo aayaddu aanay isaga hor iman rukhsadan markay dhacayso inay aayaddu markaa waxawey xilligan dambe soo degtay ee ruksadu jirto amaba marka uu nebigu ruqsaynayo ah amaba waxa weeye markaa kaba dambaysay si aan marka waxa weeye aanu xadiiska isaga hor imanayo aayaddu saa lagu xambaarayaa saas weeye baa bacdu ahlicilmi ay yidhaahdeen markaana waxa weeye garaacii markii uu dee batay dumar badan baa soo cawday oo nebiga sala allahu alayh wasalam usoo soo ashkatooday guryihii nebigayna yimaadeen inay waxaweeye markaa iyagu ashkatoonaya waxaa dhacday dadka qaarkood inay xadiiskan oo kale ka daliishadeen oo yidhaahdeen wuxuu u deliil yahay mudaaharaadku u daliil yahay oo dumarkan guryaha nebiga ku soo ururay ee isugu yimi yacni waxa weeye dee waa nooc marka mudaaharaadkii ka mida yacni saasoo kale markaysaga yacni qaar u tawjiihiyeen oo ay markaa dooneen inay ka daliishadaan laakiin calaa kulli xaal xadiisku daliil umaha taas mudaaharaadkuna waxa weeye waa wax markaa aan dee bannaanayn oo shareecada aan ku sugnayn marka horena waa wax gaalo laga soo qaatay oo dee gaalada caadaadkoodi iyo waxyaalahay sameeyaan iyo ashyaaday wax ku beddelaan ayay markaysa waxaa ka mid tahay mudaaharaadadu saas aawadeed marka waxa weeye tashabbuha gaaladuna ma bannaana mar labaadkana waxaa kaloo jirta e, fasaad iyo marka waxa weeye kharibaad ayay markaysa marka mudaaharaadadu ay keensadaan wakhtiyada qaarkood nafaa ku baxa hantibaa ku burburtaa yacni fasaado badan oo aan la xukumi karin ayaa markaa ka yimaada saas aawadee mid markaa xadiidka lagu xambaarayo loo daliishanayo ma aha tanna markaa mudaharaad shaqo kuma leh waxay ku saabsan tahay dadkii marka waxaweeye xuquuq tabanayey inay ciddii markaa waxaweeye ay islahaayeen waxbay idinka qaban karaysaa yacnii cidday ka cabanayaan waa raggoodii dumarkaasi raggoodii bay ka cabanayaan cidda is yidhaahdeen waxba idinka qaban karaysaana ayay marka arrinka u sheegayeen tanna waxay noqotay markaysaga inay ku kulmeen guryihii nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaanay ahayd calaa sabiil ittifaaq mid ay dumarku isa soo ballansadeen oo yidhaahdeen markaysa marka waxaan yani aan mudaharaadno ama markaysa marka aan magaalada ku wareegno ama aan marka waxaweeye muuqaalka markaysaga aan muujinno qaylqaylinno ama waxaweeye marka ballan halkaasi aynoo ahaatiye wax la mida ma aha waa arrin u dhacay calaa sabiili ittifaaq isku beegan arrin u dhacay wey isku beegan u dhacay oo markii waxa weeye markaa dumar fara badan la garaacay oo mid walibay siri nebiga calayhi salaatu wasalaam u ashkatood ayaa markaa garaaca badnaanshuhu badnaa daraaddeed baa dumar markaa badani guryihii nebiga sala allahu aleyh wasalam ku kulmeen ay ku kulmeen waxaynay markaa noqotay inay mid waliba ay ninkeedii ka cabanayso marka waa arrin ku dhacay calaa sabiil itifaaq markaa ku dhacay weeye arrin calaa sabiil itifaaq iyo isku beegan ku dhacay iyo arrin marka waxa maqsuud ah oo loo jeedo marka horeba jamaca in la badiyo oo la farabadiyo oo markaysaga la kulmo oo yacni waxa weeye la qaylqaylinayo oo yacni waxa weeye markaa madaahirta noocaasa la muujinayo yacni waxa weeye waa kala duwan yihiin waa kala duwan yihiin wax fasaadoo ka yimina marka waxa ma jiro marka waxa weeye ariiqada fasaadka ah in lagu xambaaro xadiiska oo la yidhahdo waa laga daliishanayaa saasayna sax u ahayn ayna xadiidkana u waafaqayn xadiiskana ayna u waafaqayn saas yadaa weeye nebiguna calayhi salaatu wasalaam dee arrinka waxba uga qaban karayy saas aawadeed ayaa markaa eh, zawjaadkii nebiga sala allahu alay wasalam ay u tageen oo guryihii nebiga ay tageen dumarkaasi eh, markay tageenna cabashadoodu saas yadaabay markaa ahayd nebiguna calayhi salaatu wasalaam markaa kelmad buu yidhi kelmadduu yidhi waa maxay laysa ulaa'ika bikhiyaarikum kelmaddaasi dee wax badan bay ka reebaysa kuwa caynkaa sameeyey ee dumarka garaacaya kuwiinna idinku wanaagsan ma aha kuwiinna khiyaarta ah yacni ma aha kuwa idinku wanaagsani waa kuwa markaa dumarkooda iyo markaa ehelkooda u wanaagsan waa innaga soo marray xadiiskii wa khiyaarukum kuwiinna idinku khayrka badani khiyaarukum linisaa'ihim dumarkooda waa kuwa ugu khayrka badan weeye ee ugu wanaagga badan ee ugu samafalista badan ee ugu hagaajinta badan kuwaasaa idinku khayr badan oo idinku wanaagsan waatuu nabigu yidhi sal allahu aleyh wasalam xadiis kalena waa kii sheegaya khayrukum khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli marka saas aawadeed cibaaradaasuu nebigu ka yidhi xaaladaasna saas yadaa ayuu ka yidhi xadiiskan waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid a ah dumarku aalu inay ka mid yihiin waayo laqad ataafa biaali beyti muxammadin iyo biaali rasuulillaahi waxaa loo jeedaa zawjaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam inay u tageen baa loo jeedaa laakiin lagama tilmaamaayo cid kale oo qaraabadii nebiga ahayd inay u tageen marka inay zawjaadka nebigu sala allahu aleyh wasalam aalu beytka inay ka mid yihiin ayaa laga qaadanaya xadiiskani daliil u yahay marka waxaa ku sugan raddun cala ashiica shiicada raddin la radinaayo oo iyagu waxay shiicadu u qabaan zawjaadka nebigu sala allahu aleyh wasalam aalu aalubeytka inaynay soo gelayn ayay markaa u qabaan marka qowlkoodana waa qowl marka ansax ahayn khalada weeye xadiidka laba boqol iyo shan iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo toddobiyo siddeetan oo can cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allaahu canhuma cabdillaahi bni camr bn alcaas waxa uu ka soo wariyey imaam muslim ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulka ilaahay uu yidhi addunyaa mataac adduunyadu waxa weeye waa mataac wax lagu raaxaysta weeye waa yutamatacu bihi maa yutamatacu bihi wax lagu raaxaysta weeye wa khayru mataaciha waxaa adduunyada lagu raaxaystana waxa ugu wanaag badan oo ugu khayr badan almar'atu asaalixa qofka dumar ee wanaagsan ayaa markaa wax adduunyada lagu raaxaysto ugu fiican oo ugu wanaagsan rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa adduunyadu inay tahay shay marka waxa weeye yacni markaa bidhbidho oo lagu raaxaysta inay tahay mataacana waxaa loo isticmaalaa waxa dhammaanaya ee marka waxa lagu intifaacayo ee dhammaanayana ayaa markaa loo isticmaalaa adduunyaduna waa saas laakiin mataaceeda adduunyada waxa ugu fiicani waxay tahay waa almar'atu saalixa waa qof dumar oo wanaagsan weeyaan wanaaggeedu muxuu noqonaya xadiis kaloo sanadkiisa maqaal ku jiro abu daawuud iyo soo wariyeen baa fasiraya in nebiga laga soo wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi almar'atu asaalixa idaa nadara ilayha sarathu wa idaa amaraha ataacathu wa idaa qaaba canha xafidathu hadduu markaa gabadha markaa saalixaddee wanaagsani markuu ninku eego way farax gelinaysaa hadduu amrana way atiicaysaa hadduu ka maqnaadana way u ilaalinaysaa nafteeda iyo maalkiisa iyo gurigiisaba way u ilaalinaysaa nafteedana way ilaalinaysaayoo xumaan samayn mayso zine iyo wax la mida la iman mayso xoolihiisii wuxuu kaga tegaynaa way u ilaalinaysaa waa u dhowrays marka hadduu eego waa farax gelinaysaa yacnii likamaali khalqiha wa khuluqiha yacnii akhlaaqdeeda iyo abuurkeedu baa siduu u dhammaystiran yahay daraaddeed buu ku farxayaa ee ay u wanaagsan tahay akhlaaqdeeduna u wanaagsan tahay hadduu amrona waa ateecaysaa wixii aan dembi ahayn way ku ateecaysaa oo amarkiisa caasiin mayso hadduu ka maqnaadana way ilaalinaysaa yacni markaa nafteeda iyo maalkiisaba waa ilaalinaysaa waxaa soo gelaysaa gurigiisa inaynay markaa soo gelinayn ciduu karaahiyeysanayo inay soo galaan ama cid marka waxa weeye eh, aanu u idmin oo marka waxa weeye ay garanayso inaanu markaa ka raalli ahayn inuu soo galo eh, uma soo daynayso marka waxaa ka mid oo arrinkaa ka mid noqonaysa dee rag inay la khalwoodaan iyo wax la mida inaynay markaa samaynayn yacni waxa weye cibaadadii iyo xijaabkii iyo ashyaada diinka ku saabsanna inay aada u ilaalinayso yacni waxa weeye mukhaalafaadkana ay iska jirayso yacni ashyaadaasoo dhami waa soo gelaysa ashyaadaasoo dhami waa soo gelaysa marka intani intii iyada khusaysay intii isaga marka waxaan khusaysaa laynoo sheegaye salaaxeeda waxaa ka mid a cibaadadii ilaahay inay ku fiican tahay oo mucaamaladiisoo keliya maahee almar'atu saalixa waa in cibaadada allahna ay ku fiican tahay oo allah keligii caabudaysaa cibaadada ilaalinaysaa hadday tahay tahaaradeeda hadday tahay salaadeeda hadday tahay xijaabkeeda hadday tahay dhaqankeeda yacni marka ikhtilaad ragga iyo dumarku ay isdhex galaan iyo ashyaada inayn la imanayn rag inayn la khalwoonayn rag inaynay dhex gelayn inay marka waxa weeye waxyaalaha noocaasa ah dembiyada oo dhan inay iska jirayso yani waxa weeye hadduu joogiyo hadduu maqan yahayba sirtiisa inay u ilaalinayso u xafidayso kullu dalika salaaxay soo geleen marka xadiidka kollay ku soo arooray sanadkiisa dacfa ku jira marka macnaha salaaxu waa ka waasacsan yahay laakiin ashyaadaasi ashyaadii isaga khusaysay baa ashyaadii ugu bidhaanta dheerayd laynoo sheegay marka taacadana waxaa soo gelaya firaashkana inay ku ateecdo wixii kale uu amrana inay ku ateecdo wixii aan dembi ahayn ayaa looga jeedaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk